shan afar lagu dhiftayaa labaatan ka timid shala darsigeenniaan ku qaadannay ku laaba mayno afcala amarka ah amarka ah hayru afcala wuxuu ka bilaabay wazuhu lisiwaahu kalmudaarici diljasmi aladii iqtusila intaasuu halkaasuu ka bilaabay marka bal fiiri qaabka uu yahay halkaas amarka hayru afcala ah labuu u qaybsamaa labadaasu maxay kala ahaayeen waxay kala ahayn muxaraku aani iyo musakanu aani amase ah, ayru muxarak haddaad ah, tidha musakanu aanina waa la mid hayru afcala amarka ah muxuu u qaybsamaa muxaraku iyo musakanu aani wuxuu hormariyey muxaraku aani muxaraku aani wuxuu ka bilowdaa wazuhu lisiwaahu kalmudaarici diljasmi اladii اkhtusila awalu waa intaasuna uga hadlo intaasuba ku dhameeyey intaas fiiri macnaheeda wazu u nisbeehu amarka lisiwaahu wixii afcala ka soo haray kalmudaarici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 qabanaynaa waxaan soo qabanaynaa muctalulfaa bilwaaw min aulaaثiy alladii yaأti mudaaricuhu calaa yafcilu kaas inoo soo qabo mid qiyaas iska soo qabo wacada anta tacidu lan tacid soo maahan mudaaric majzuum ah lan tacid lan tacid caamilkana de jaasimka mudaaricu khaas ku yahay iska tuur caamilka unusan ficilkaba ka mid ahayn xarfun anaytaha tuur ilaa waxaa lagu yidhi maxaa lagu yidhi fiiri alladii ukhtuzila awalu awalku waa xarfu anaytah mudaaric majzuum ah oo awalka laga xadfayaa lagu yidhi lam taid tu xarfanayta iyo camil cid waa kaasa cid cid aad leeda sidiisaad ugu dhawaaqa markaasaa qaacido waxaad ka dhigane famuxaraku ثaani yu'maru bixarakatihi bacda xadfi xarfi اlmudaaraca sidiisaba muxaraku ثaani xarakadiisaa lagu amraa marka la xadfo xarfulmudaaracada sidiisaaba loogu dhawaaqa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 iyada lafteeda waa la dhihi karaa maxaa yeele shaadki waaba miisaaleen iyo qiyaaskii labadaba u ala ciyu ah, la dhihi maa ciyu markay ahayd waa la iclaaliyey ciyu waa ahayd markii hore lakin waa la iclaaliyey cuu alaleey ah, cuu alale ama meeshuu ninkuu yidhi wadaadkana isagoo caafimaad qabaan ogaaye goormuu waashay isagoo ilaa sarfi dad barayo arkma iska caami wadaad u yiqiin oole ci ciyacuu ci ciina qiyaquu qi qiina dhahay markaasuu wadaadkan waa arki jira isagoo caafimaad qabaan arki jiray goormaa la mar ma saas marka waa noocaas waa yahay ciyu markaad tidhaahdo ciyu soo ma ahan istudqilati damatu calaa xarfi cilatin qablaha kasra soo maaha waa nafs e, waxaa la rabaa iclaalkii aad mar marto qaacido inuu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 qabso rubaaci hayru afcala ilaa afcaladaad soo qaadato somaan amarkeedii rubaaci hayru afcala soo qabso rubaaci muxuu ahaa saddex wasniyo masiid ah iyo wasn mujarada soo ma ahayn kaliya waxaad iska reebtaa afcala waxaad soo qabsataa maalan waxaad soo qabsataa callama oo kaleeto calama soo qabso soo rubaaci maaha callama tucallimu lam tucallim xarfanita xaraf ku xiga ma xarakaysanaysa waa sukuunsan yihi lam tuca ah, haye iska tur xarfanita callim callima callimuu callimii callimna callim baniika sikaaran qabla kibaarihim falaysa yanfacu bacda alkibaari اlaadabu ah, shaacir wuxuu leeyahay callim baniika siqaara war caruurtaadu intay wax yar tahay waxbar ah, callim baniika siqaara war caruurtu intay yar tahay waxbar callim baniika siqaaran qabla kibarihim intaysan weynaan waay intaysan weynaan waxbar falaysa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 kaman huwa jaahilun weligaa caalim kastood aragtood la yaabto waa uu barta siinuu ka soo bilaabo soo ma jeedin wallaahu akhrajakum min buduuni ummahaatikum laa taclamuuna shay'an haddii lagu yidhaha banu aadanka yaa u asala jahliga cilmiga xaa leeda jahliga u asala maxaa u deliila wallaahu akhrajakum min buduuni ummahaatikum laa taclamuuna shay'an xuunna siiye marka aaladdi aan wax ku bara lahin wajacala lakum asamca waalabsaara walafida fiiri saddexdaanuna siiyey si aan wax ugu baranno dhegi aan ku dhegaysan lahayn indhihi aan ku akri lahayn qalbigaan ku fahmi lahayn intaanuna siiyey wajacala lakum الsamca wاlabsaara wاlafidata soo ma jeedi marka waxaad tiraa tacallam falaysa almar'u yuuladu caaliman walaysa akuu cilmin kaman huwa jaahilun waxay leedahay tacallam tafacala waa miaalin soo maaha taaafala taaafala taaafala tatagaafalu lam tatagaafal lam tatakaafal anigii xasanaysayn bal noo gar qaybiya waa soo marnay mudaaric soo maaha qablalaakirka taaulmasiid ma la kasrina mase waa la fadxina khalaas waa iswaafaqsana markaas anaa mooday isku meelaan u wadna marka haa lam tatakaafal haye waa muxaraku haani amarkii xaan leenaha takaafal takaafala takaafalu taqaafalii taqaafalna wataqaafal can umuurin inahu lam yafus biاlxamdi ilaa man afalaha ibnulwardi soo ma jeedid wataqaafal can umuurin arrimaha gabal ishalmaansii wiil dhallinyaro ahaata waa tiraada hebelo igu fila waxa weeyaan waa ganacsaday waa guursaday waxa weya aniga xa meeshaan fariisiiyey soo ma jeedid xabad baran maydid soo ma jeedid isdhegool iska dhig adaa ka sara mari doone isagoo shanlaayo farta dhexda ka qan inaad arki doonto soo ma watakaafal can umuurin innahu lam yafus bilxamdi ilaa man afal hadaadan isalmaansiin shayddaanku waa ku kicina soo uma jeedid waa inaad soo xasuusataa markuu shaydaanku ku yidhi hebla kugu filaha guursaday ama geel dhaqday ama se lacag leh waxaad tidhaahdaa ibnu jariiru dabari maba guursan soo ma ogid imaamulmufasiriin ma guursan imaamu nawowi maba guursan shekhul islam ibnu taymiya maba guursan haaulaa'i min alculamaaءi اlcuzaab aladiina اkhtaaruu اlcilma calى zawaaj aha kutubadan haddii lagu aruuriyo inaysan qaadin dhacday watakaafal can umuurin inahu lam yafus biاlxamdi ila man afal qofka soo baxaa wax badanuu ka indhalaabay ogow waa yahay tadaxraja lam tatadaxraj tadaxraj tadaxraja tadaxrajuu tadaxrajii tadaxrajna asaabic asaabic maxaan leenaha sa'ala wa ra'aa almucallaani ragii haddee tasriifulcisi tan waa iska ogin ayagu sa'ala wa ra'aa almucallaani waa la iclaaliyey wey almucallaani oo la iclaaliyey wey sa'ala wa ra'aa almucallaani fiiri sa'ala sidaas waa loo wadi karaa sa'ala hamsada tas'alu lam tas'al is'al weeye was'al ilqarya fiiri qur-aanku waa kaas waa ku ah, markaas ma ahan muxaraku haani maaha ha was'al ilqarya fiiri muxaraku haani maaha maxaa fiiri lam tas fiiri lam tas'al soo lam tas'al fas'aluu ala dikri kuntum laa taclamuuna qur-aanka ogtaas waa ka maxaa la rabaa ayadu sidaasay asal aheed sa'ala waxaa bannaan in la fuudeeyo hamsada alif loo bedelo saala la yidhah saala waa weyddiiyey mudaarceed tasaalu waa aad weyddiine lam tasal lam tasaal ay noqon mutaqasakena dhaca alifta tuur lam tasal sal sal bani israa'iila iyaduna qur-aankay ku jirta ha labaduu qur-aankay ku jiraan sooma jeedid sal bani israa'iila maxaa leedahay sal salaa saluu sali salna salii in jahilti naasa cannaa wa canhumu falaysa sawaa'an caalimun wa jahuulun sali fiir luqadan uu ku wadaa gabaruu shukaansanaya marka mid kalaa kugu haystaa layi oo dhinac kale uga jira kiiyuu raba inuu daaqadda ka saaro mogta markaasuu yidhi sali in jahilti naasa cannaa wa canhum badan annaga iyo ayagana kale oqoon bal dadka weydii orad ummadda weydii caalim aan ahaysna waa jaahil god ha ku dhicin mu leey soo ma jeedid marka saan u ilaalina sa'ala wey asalku sideedao loo isticmaali karaa lam tas'al taas laakiin baabka yagan maa ilaa haddaan idha lam tas lam tas'al xaraf anita xarafka ku xiga muxaraga maaha hamsuu baahanya in loo soo jiito baabkaas qur-aankana waa ku jira was'al ilqarya fasaluu ahla dikri taasu maaha masalada yada laakiin waxaa bannaan in la ilaaliyo hamsadaa la takfiifina waa la fudayna han alifaa loo bedelaa saala a laleeya lamta sal ay noqee sal ay noqee sal bani israail iyadana qur-aankii ku jirta ah, sali waa tanaan gabayadii carbeedna ku jirta ashcaarti ya eh?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 mudaaricaas alam tara ficilkii mudaaricaha maxaa ka ba ficilkii maxaa ka baaqiya ra'da keligeeda ka baaqiya soo ma jeedaan amarkii marka waxaa leedaa nin keligiisa rah haddii aad ku joogsaydo dadan ku joogsayna ra labadii labadii waa leedahay raya yaadiyaad soo celina raya row rey rayna raya row rayna raya row rey rayna boobsiisa markaas maxaa la leeyahay raya row rey rayna saa ma boobsii karo anugu qof waxaa la rabaa aan aan ku hakayna la rabaa oo yidhaahda raya row rey rayna maya wasliga waa ra marka waqfiga ahay rahta Ah, markaas waxaa la rabaa rayaarow rey rayna marka taasna waxaan uga gudubnay kii toddobaad hadda ma haysataa muxaraku aani muxaraku haani maxsuurun fii sabcati anwaac waa la haya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 shuhratulkasra ah. musakanu aani fiiri daraba tadribu lam tadrib hadda fiiri lam tadrib lam tadrib xarfanaytaha daadka ku xiga soo maaha ma sukuunsa mise waa xarakaysan yihi waa kaasa haye ma lagu dhawaaqi karaa isaga ma lagu bilaabi karaa dhawaaqa maya waa in hamse la soo jiito hamsadaasna kasraan saarayna kasraan saarayna maxaa yeele qabral aakhirkiisa kasraa saaran sooma jeedin kasradaasna waa asli iclaal kuma imaan kasra asliya nahan waxay tahay asalay sidaan ku timid iclaal kuma imaan kasra caaridana iclaalay ku timi ee kelmadda asalkeedu saas maaha waa kasra iclaal kelmaddii lagu yidhah asliyo wasniga sida sax kua ah.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 wejhu catala alasfal saasuu sheekhu cabiri jiri wejhu catala alasfal catala laba weji leeda mogta wej kore oo ah yactulu factulu iyo wej hoose oo ah khuduuhu factiluuhu ah. marka waxaad tidhadaa wejhu catala alsfal ku dar haddii kale hadhow kaaga qasmi doonta waaya marka waxaad tidhahdaa catala tactilu lam tactil ictil ictila ictilu ictili ictilnaa waaya lambar saddex ku qoro jalaba lam tajlib ijlib ijliba ijlibuu ijlibi ijlibna laba ma haynaa saddex facala muctalu lfaai bilyaa facala aan ku idhi ogow ulaai kuma dhihin facala muctalu lfaa bilyaa facala muctalfa bilwow mogta shalan qaadanay ayada iyo faciladeedii iyo wixii o dhan waa qaadanay laakiin hadda facala aan ku leeyahay muctalu lfaa bilyaa iyo sara soo qabo yaa sara haye mudaarixaan leenahay tay siru horta matniga ku soo qaadana xuseen se adigu lama joogin ha kitaabkan ya sarema ku soo qaadana matniga ya ilama joogin xuseene yaxyaa ila joogay anaagaan rag ila joogay oon ammaanada u dhibtay matniga ma ku soo qaadana matniga ma ku tiilay ya sana mase korkaan ka sheegna mase maba la soo sheegay saddexaas kay ahe korkaa laga sheeg waxbuu uga tegey saddex saddex ldaa alaain maxaa ka mid aheed haye haye saasay aheed saasay aheed haye iyo sara noo soo qabo lamtay sir haye lamtay sir xarafka aaniga maxrakaysamayse waa sugunsayin waa sugunsayin noo soo jiid hamso ee kasri isir lamtay sir aheed ma og tahay isir isira isru isiri isirna raqam afara lagu qoraa meeshaas facala muctalulaam bilyaa rama ataa madaa mashaa bana soo qabo waxaa noo soo qabataa facala muctalulaam bilyaa haye milu ataa rama mashaa madaa qadaa kulligood waa la qoraa kuwan miisaaladooda hadhow meel kale antaan ujeeddo kalean ka leeyahay ii qora Ah, miaalada lama tiri kare waxoogaan ka qoraynaya ah, milu ataa rama mada masha qada bana intaas ma qorteen ilaa miisaa meeqaad qorteen an lix meelood khalaas intaas nagu ilan intaas nagu filan kulligood oo isku mid waxay leedahay rama tarmi irmi ramaa tarmi irmi ataa tati iti iti mase iti iti waa la gartay mashaa tamshi imshi qadaa taqdi iqdi faqdi ma anta qaadin fiiri ma ujeedaa waxay leedahay madaa tamdi imdi banaa tabni ibni halkaasna waxaan qaadannay kii kii afraad miya haye raqam shan noo qora mudaacafu hulaaثi اlmufakak mushadad ilaa shalan qaadanay almufakak waa la kala furfura tasriif اlcisri waxaad ku qaata inaad khiyaar leedahay inaad kala furi karto iyo inaad isku shadi karto marka maxaan ku nidhi shan mudaacafu hulaaثi اlmufakak alladii yأti calىa yafcilu qiyaasan aw shaada mudaacaf mudaacafu hulaaثi oo yafcilu ku imaanayey waxaaba ka mid ahaa xanna soo maaha xanna taxinu lam taxinna amarkii qaado fakina ku samee kala furfur ixnindhe ixnindhe waa qiyaaskii soo maaha shaadkiina xabba soo qaado xabba lam taxiba sowsheed ma ahayn xabba sowsheed ma ahayn mudaacaf mucaddaa shaadkiis khaalisa ma aheed halkii xabbuu ahaa haye sowsheedka yafcilu ku imaan mayn soo ma jeedid marka waxaad tidhahdaa xabba lam taxiba haye kala furfur amarka ixbib ixbiba ixbibuu ixbibii ixbibna mudaacafu hulaaثi almufakak alladii yaأtii mudaarixu calaa yafcilu qiyaasan maxaan ku miaalana xana oo xana keligeed maahanu miaalan ka rabna iyo shaadkiina xaba asaadis noo qor asaadis noo qor hadda an shantaas facalaan ka keenna ogow hadhow masaladaas ogow shan nuuc waa facala soo uma jeedaan labana waxaan ka keenaynaa facila waxaan leedaa midda lixaad facila muctalfa bilyaa ashaad facilii shaadkaha ogow waa shaadkii shaadkii facilaad facila muctalfa bilyaa milu yaisa oo kale milu yaisa facila muctalfa bilyaa milu yaisa yabisa haye yaisa waxaad tidhahdaa mudaaracee taana annaga taadaan ku bilaabanna tay isu lamtey is lamtey is aaniga xarfanita xarfka ku xiga maxrakaysanaysa waa sugunsanya waa sugunsanya hamse soo jiido kasrina marka ah, is ah, is markuu miaaliyu sheikhu dhihi jiray facila muctalfaadi yaa milu yaa isa asaabic facila aلصaxiix alladii yaأtii mudaarixu calaa yafcilu facila oo صaxiix ah oo shaadowdo mudaariceedu yafcilu ku imaana xasibada ka soo qaado xasiba soo qaado xasiba taxsibu lam taxsib amarkii ixsib facila aلصaxiix alladii yaأtii mudaaricuhu calaa yafcilu waa shaad waa shaadkii xasiba soo qaado xasiba lam taxsib amarkii ixsib ixsiba ixsibuu ixsibii ixsibna haya toddoba ma dhammayno laba ficli ma ka keenna laba laba nuuc nuucii sideedadaa noo haray maa tasadara fiihi hamsatu wasli wax alla wixii hamsulatu lagu bilowdo sagaalkii hamsatu wasli maa tasadara fiihi hamsatu wasli sagaalkii hamsatulwasli wey maa tasadara fiihi hamsatulwasli aye sagaalkii hamsatulwasliyaa la yidhaahdaa sagaalkii